اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رب علمنا ما جهلنا ولكن ما نسينا بفضلك يا لطيف رب يسر ولا تعسر وعن يا كريم الحكا الحكاية الثامنة بعد المئة يعني حكاية دي بقل استدادات قال المؤلف مؤلفku waxaas dhahay kaana allahu low ilaahiy ha u ahaadee coon iyo gargaar akbaranii waxaa ii sheegeen bacd ahiqaat dadka oo lu kalsooya qaar kamide min ahli lyaman oo ahlulyaman ah anahu kharaja inaas u baxay lilxaj xajka inaas u baxay maca bacdi saalixiina saalixiinta qaarkoodii asla baxay min ahli beledi oo ahlu beledkiisi kamid ah falamaa markii balagu ay gaare jidda jada ay gaareen iktarow jimaalan geelo ay ijaabteen yarkabuna ay ukoraayaan ilaa makata maka intii ka ah wasaaruu waxay ula socdeen maa alkaafilati oorkiyay ula socdeen facarada lahum waxa uu soo bambahay bacdu awlaadi salaatini maka maka suldaamankeeda awlaadooda qaar kamid e eh. waakaduu waxay ka qaadeen aljabaayata canshuur eh, camal waay min tilka alkaasila kaasiladas hortaas ay ka qaadeen kasta farkas ku jiraan wayno xataa lam yabqa ilaa adkasoo baaqi ahaanin ilaa naxnu anaga mooyaane una kala soo hernay astahay dadkii dhan waa laga qaadi fataalabana biljabaayati waxaasnawe aas naga dalbay inaa canshuurtii bixino walazima jimaalana wuxuu aad ulaazimay asku dhegay jima eh, geelo faqaala lahu sheekh saalax nin dhahaaya joogi waxaas u dhahay ununka nagamida sheekh saalax adlik iljimaala faqaala lahu sheekh saalax sheekh saalaxa u dhahay dadkaas oo qabsadeen le waaya adlik iljimaala jimaalka geela shafur adlik iska dhaaf adlik iljimaal ha sheekh saalax nin oo hajka dadka hajka waayo iska day iskadey astahay waxaa dhahay awlaad salaadiin qaar kamid e eh. atlak ljamaala iska dhaaf ha socotee waxa qaadin faabaa waa diidin uma kadara caleyhi miraaran shartaala waxaas ku celiyey ki canshuurqaadaha ahay mar badan wayaba asagana waa diidaay wasdaadu kaydan hanaagas kasii qaadaay uma qaala waxaas dhahay shekh saalax waxakira si abi شيخ صالح ترجمه مويل يعني أصيب مع هذا الشيخ صالح هالكو طريقي مساي نتي او او ضحك اواي نامين لصالح الشيخ صالح وأركي كيسام من مركز كرة ثم قال وحق داي وحق خراءة أبي كان لها كي أولاد السلاطين كهاي وحان قد آرتي أذوقيك مدحيس حقي ما أطلقكم من بيها أيه ilaa waxaan igudbeehaa an ifasahaa bikada wakada adaad baxasaan wadakara waxaa sheegay shay-an kathiiran shay badan faqaala lahu sheekh waxaasu dhahay sheekh saalax ninkii waxaasu dhahay waxaqi mawlaaya kasi adooyinkaas ku dhaafti matahay waxaqi mawlaaya mawlaheeya sayidkeeya maaligeeya xaqiisaan ku dhaarahaaye maan uctika shan shan kusiiyo uma qaala lak sheekh waxaad dhahay siir socda fasirna waa soconay wabaqiya dalika aljaabi kaas canshuur qaala ahaay wuxuu ku baaqi ahaadi calaa farasi faraskiisa iskafuulaa laa yaqdiru yataxarak ma awoodi kara naf masoo dheaaq faraskii masoo dheaaq faarsala nahwa sheekh markaasas u diri aska dabad diri sheekha bacda khilmaani adoominkiisii qaar kamid aasu dir yas'aluhu usoo weydihayo alcafwa canhu in alcafiyo wayudliquhu osdeeyo mima asaabahu min alcuquba cuqubada asiibtaay uskii maala faraskiisii waa dhagaaqi kari waayeen cafis weydi uu diray ay cafis weydihaayaan faajaabahu sheekh ilaa dalika waa cafiyatahay waa u jawaabay faindalaqa markaasaas faraskii usocotay xiina idin wamashaa bilfaras waa ula socday farastii bacda an kana markuu ahay ka bacdi farastii laa yastadiicu mashi kuan awoodi karin socoshadaa radia allahu tacaala canhu ilahay xagkiisa alaa kalaada ahaade waan jamiil saalixiin wafacnaa bihim wabarkaatihim hasan waa laga horumar raali ahaya waxaya waxaa islaamin kastoo meelkaas amin kasigar la eed hala kudaa kudhaafo alxikaayat taasica bacda almia xikaayadii oo boqol iyo sagaalaad rukiya waxaa laga xikaayo sheegay can bishr alxaafi bishr alxaafi waa soo marteen suufigii weyn kaas ahaay tarjumadiis waa soo marnay radia allahu tacaala canhu mea uu noqda anahu jaahu waxa u yimid nafarun jameeco fasalamuu caleyhi wasalaame faqal waxaas dhahay eh, alimaam bishr alxaafi sayidi bishr alxaafi waxaas dhahay nafacan allah bibarakaatihi man antum yaatihiin qaaluu waxay dhaheen naxnu min ashaam shaamaan ka soconaa ji'naa waxaanu nimid nusalim calayka anagoo ku salaamayno wanuriidu lxaj xajkana dooneyno faqaala waxaa dhahay shakara allahu tacaala lakum ilaahay aniga awaal mariyo qaaluu waxay dhaheen akruju macaana manoola soo baxey linaxuja fi suxbatika adigoo an kula saaxi weyna aan xijin ahaan faabaa waa diiday faalaxu caleyh waa ku celceliyeen hadalkaas oo noqnoqeen waqaala waxaas dhahay idaa cazamtum haddaad goosateen saydi bashir waxaas dhahay idaa cazamtum calaa dalika haddaad goosateen arrintaas fayakunu calaa halaatat shuruud saddex shardi yani raacaa saddexdaa shuruud hadii nagal helo waani raaca ood goofi kartiin waxawaas dhahay shardiga koowaad an laa naxmila macanaa shay shay inaan qaadanin anlaa nacmila inaan qaadanin maanaa micigaana shayan tawakula lu socaa waay tawakul walaa nas'ala axadan shayan haddaan waxaas ugu dari saddex shardi oo adag waayo haddaan waxaas dahay wax maweydihiina tahay wax ma la weydihaayo anaa ilah ilahay lan wax ka sugeynaa wain ootina hadii noola siina haddaan waxas dari ya tanaa u taran laa naqbalu shayan shay ma aqbaleyno faqaalu waxay dhaheen ama laa nacmalu walaa nasalu fanaxamaas dhahay shay inaan qaadanin ya maigahayna iyo dad wax aan weedinin waa kaa yeelni waan kaa ogolaani ama in ootina laa naqbalo hadii noola sii wax maaqbaleysi ma aqbaleeno falaa nastadiicu dalika maawoodi karno faqaala waxaas dhahay saydina imam bashri bashir alxaafi radi allahu canhu wanafacnaa bihi وأمدنا بأمداد ونفعنا بنفحات كأنكم خرجتم من بيوتكم waxaad kula tootihiin ad dhahay idinkoo gurihii kasoo baxdeen mutawakiliina idinkoo tala saaraayo oo cuskaayo calaa mazaawid alxujaaj saayada oo xujaajka wataan kaas camala kula tootihi laa mutawakiliina cala allah kuwa ilaahay tala saarahayo masoo atihiin masoo bixin dacuunii idaafa waxaaliha iyo xaalkeyga idaafa waruuxuu ilaa ashgaalikum shukulkiin ubaha ani inink miskeenikarne uma qaala waxaad dhahay axsanulfuqoraayi fuqorada waxaa ugu wanaagsan halaadatun sadexaa ugu wanaagsan faqiir oo laa yas'al wax weydiheeni wain uctiyana hadii la siina laa yaqbal kadalika kaas waxawaas dhahay min aruxaaniyiina waaye ruxaaniyiinta waaye kamid yahay oo kaana maca ruxaaniyiina ruxaaniyiinta macigoodias ahaaday kalamaad fakiirun laa yas'al fakir oo wax weydisaheen tuuqseen wain uutiya qabila hadii wax la siina waa ogolaad kadalika kaas yuudacu waxaa loo dhigaa lahu isaga mawaaid xeerayaala loo dhigaa meesyaal oo gurigiis fuulo manaa wan oo shay macnawi waa fi xadrat lquds xadrat lquds waa macnaheeda hora soo sheegay xadrad oo qudsiga ah oo ilaahay xadradiis meeaas mawaahib yani waxyaala badan mawaahib badan ala siihaa le waay manaha maqaamaad badan ala gaarsiiha axwaal badan ala halsiihaa samit wafakiirun koona waa yas'al waa su-aala wain utiya hadii فsي bl qdr kفاylt akbla fakasaarathu kasaaradiisi kasaaradiis ninkaaseti isku huruntiisi waayo sadaqatu makuning adin kasaaradiisi waxawaay asdhaai kaaseti sadaqada waaye qadr kifaaya saddexdaas le waayo alahi ko waawaayo oo waxa aruursahay makujilaan sadexnaamiyada oo targeemisa hadii kutiliyoonkooda helaan oo ziyaad wax meel kastaan oo kutaxsadaan kuhasay misheegin sheekaa ala kuli si iskala horumariyay kala fiican yihiin dad aragti wuxuu ki waxaa la xikaayo sheegay anahu hataa aydan hataa aydan waxaa u yimid ila ilaas ilaas sayidi bishar xaafi xagiis radi allahu tacaala canhu amadana biamdaadi jamaacatuna u yimideen oo min asuufiya kamid ah taasna waa la xikaayo sheegay calayhim oo korkooda asaarin almuraqacaat dad kala karkaray faqaala waxaas dhahay yaa qoom qoomkeegiya itaqu llaha ilaahay ka cabsada wadacuu hada libaas libaaskani ka tagaa fainakum tucrafuuna bihi waani ula kasaa fainakum tucrafuuna bihi baaskan waa inuu ka saa inaad suufiyaal tihiin aa muujisan ina fasakatu waa aamuseen ilaa shaaban minhum nin dhalinyar maayna asawaran inuu shaabkaas qaala waxaas dhahay wallahi lanalbisanahaa waa labisaheenaa waa labisahenaa uma lanalbisanahaa haddana waa labisahenaa waa labisan xataa yakuna addiinu kulluhu jidda ilaa diinta dhamaantiisi kulligiis oo ilaahay asu sugnaado faqaala marka waxaa kahay sayid limaam bishr xaafi radi allahu taala anhu acsarta ya shaab waad wanaajisay hawaka asku hadis waad wanaajisay misluka adigoo kalea yasluxu usuubadaa an y an yalbasaha libaaskaas inaas labisto radi allahu tacaala anhu nin oo usiga naftiis oo wilaaya watias aaya unugaas kaas keligiis ufasaxay alxikaaya alcaashira bacda almia xikaayadii boqol iyo tamanaad can bacdihim waaa laga xikaayo sheegi awliyada ama saalixiinta qaarkoodi xaggiis waaa laga xaggoodi waaa laga xikaayo sheegay qaala waxaas dhahay ra-aytu fakiran nin fakiran arkiyastahay warada soo arooray alaa b oo yimid calaa biri main ceel biyo fi oo ku taalo fa adlaa rakwatahu weelaantiisas aslalmi fiiha cayaalka fiigeeda sulam fainqataca xabluhu xeragiisa ka go-ay waqacat ragwatu fiiha weylaantiina meehay ku dhacday faaqaama zamaanan zaman aas nagaaday waqaala waxaas dhahay wacizatika aan ku dhaartay aas dhahay macbudo cizdigaadaan ku dhaartay laa abrahu meehane ma faaruqaay ma ka tegaay ilaa birakwati anigoo wedanti anawatamaine o tadana li amas idintid bilinsiraafi canha inan ka tago meshaan saasas ahayd waa dhaad bis waay yani adoomki waxaa kamid hadi saasmana rubcashbara loo aksama cala allahi la abarahu waa dhaartis ilahi wa urmeya marki saas asdhahay faraed waaasdhahay faraed waaa arki asdhahay dabyatan eelo ama sagaaro cadshaanatan oo oman jacat ila lbiri yaa timid ceelka usaa wax latusooyaya wanadartu fi wanadarat fiiha ceelkiihay e baydi fafaada almaau biyi koras soo kacay waso waa kacay waa soo bati watafaxa cala lbiri koras yimid ceelka waidan birakwatihi calaa fami lbiri sagaarna e la joogaya bini aadam waxaad arkaysaa laka wadiisi nidaamkiis oo ceelka afkiisa soo koray jinkiis hoogiis faakadaa waa qaati wamashaa waad ka socday waqaala waxaas weli ilaahi ma kana lii cindaka maxalu badyatin hataadi sagaaradan maxalkeeda mas'eladan maxalkeedi hataadi makuleeyayo maal maxalkeedi makuleeyayo hatif bi hatif haatifa akusoo qeyli aw lasoo hadli aw soo dhawaaq yaqul usoo leeya ya miskiin miskiin yaw ji'ta biragbati ragwati weydaantiyaad la timid walxabli xerigiyaad la timid asbaab ad cuskasiyaad dhaadegan oo tawakulka oo xaqiiqadiisi malagaa helin waayo manaha wajaat rabyatuna eeladhaay ya oo kal iska socoto oo duurkeeda isdegan waxay timin daahibatan can ilasbaab asbaabta adiga welis iyo kasoo tagta bitawakuliha calayna waana soo tala saaratay tawakul xaqiiqa laga helay ilaa subxaana allah tawakulka hadii oo xaqiiqadiisa ninka sifo yani herkaanas gaaraa fasaray baaba sufi on horan usa sheega camal le waayno liida taas waa leeyihin waa usa koraaca qaala bacduhum waxay dhaheen saka allahu rabyata almadkuura aldhahay dad waxay dhaheen aldhahay ilaahay waxaa isku waraawi alla eeladaas oo lasoo sheegay bibarakati waqfati fakiir ninkan oo fakiirka oo suufiga eh jogsashada asjogsaday calaa baabi inbisaatihi inbisaadkiisi maca mawlaahu ilaahi macigiisi bab bab inbisaad asjoogsada yadidiisi oo inbisaad waxaa la dhahaa faraxa oo oo lushifo waa la kasi yadidiis oo qafkii joogsada oo yani mubasit kunaqahay furfuran kunaqahayne yadidaas asjoogsada ahaan joogsashadaas barakadeed eeladaan lagu waraabiya la dhahay waaktama waxaa isku dhaartay anahu laa yabraxu oo ku dhaartay inaad kazuna ilaa bibarakawatihi maine usle iskaraamigiis le waa la taasaan ahaa macquula faabara allahu ilahi waa urumeeyey qasamahu taasi bisurati waxaa loo rumeeyey aldhahay bisurati wuruudi dabyati dabyada eh, usna manaa aadaabta waa la barooya ma tawakulka ah, manaha lagara siloora waa la barooya imaatanka eh, ay timid eelabaan suuradeedi aa ah, ah, loo rumeeyey dhaartis tahdiiban liakhlaaqi awlaayihi awliyadiisi akhlaaqooda asdhahay dha ilaahi ahaan aadaabta aadaabta wahtimaaman bitarki lasbaab iyo in loo murgo in asbaabta laga tago watina si alla wax la baroya watinaan bilmusabab lwahaab ilahay wax sabab yahay oo sismada badnaay inaad daryeel ahay caza wajalla weynaaye fasalaan idana maahay ku dhamaatay alxikaayatu alxaadiyati cashrata bacda almiati fi boqol iyo tam iyo kowaad rumiya waxaa la wariyay anahu suila sheekh abulkhayr alakta ala weydiyey ninkaan waa soo marnay hadi xasuusto wakti dhawaay abulkhayr alakta radi allahu tacaala canhu nafacnaa bibarakaatih waxaa ala weydiyey can cajaaib alaxwaal axwaasha oo soo mari macnaa cajaaibteeda faqaala waxaa dhahay acjabu maa ra waxaan arki oo axwaal ah waxaa ugu yaab badnaay anahu aad tahay adkala cabdun aswad cadoon mado Ah, wax geliya dhaayo raso eh, eh, madaxiisi fi marqacatihi as geliyey madaxiis as geliyey manaa ambuurkiis oo karkarmay camal waa cumula fi jamci tafsus soo joogo oo madaxiis geliyey wakhatar bibaalihi waxaa ahaa waxaa kusoo dhacay madaxiis meel gashtino waxaa kusoo dhacay qalbigiis xaramka iyo ziyaarat lkacba faakraja raso madaxiis soo biximi oo osgiliyad kasoo bixi oo fi lxaram xaramkiyas bijooga subxaan allah qalbigiis kusoo dhacay le waayana kacbada rabi lahaay camal isla xaaladi waa bijooga subxaan allah وqاl cabdالواحid بن زayd لabi cاasim الbصri waxaasu dhahay radi الlahu anhu radi الlahu taعala canهuma kayfa samacta say suubisay xiina طalabaka xujaaju xujaajka xujaayada markay kusoo doonteen maxaa soo bisay qaal waxaa ka dhahay abi caasimka waay waxaa tiri kuntu fi kurfati aniga qolkeyaan iska jiray fadakuu calaya albaab iridaa isoo jikeyen wadakalu waa soo galeen fadafactu fadafacat bi fadufictu fadafacat bi dafcatan faidan ana saana waxa laisoo riixi a fadufica bi dafcatan dafcatun wixidaa lisoo riixi camal faidan ana waxaa is arkiyaas dhahay calaa abi khube calaa jabal abi khubes bimaka jabal waa ina oqsiyaal jabal abi khubes faqaalo cabdulwaxid waxaas dhahay min ayna kunta taakul miseed ka cuneysi qaala kaana taati ilaya cajuzun wakta iftaari naag duf majta markin afurabidadifeni ayulimas lama mufo aladina kuntu akuluma bilbasr on ku cuni jiri basra marki joog o falaas ay kensa faqala cabdulwaxid tilka dunya ayaas ya addunya eh, waaye amara allahu tacaala ilahay waxaas amri an takduma inay u adeegto abaa caasim abaa caasim ina adunya dhan alasu adeegto kani waxaas rumeehaa sheekh eh, salaam xadiidka oo leehaayo oo suubana laga wariyey sala allahu alayhi wasalama owxa allahu ila addunyaa ilaahay addunyada waa usoo wahyoodi waxaa loo usoo wahyoodi ikdimii man khadamanii asdaa ilaahay addunyada lasoo wahyooda dadkii kafkii an iyo adeego daacdee uhumo adeeg wastakdimii man khadamaki kafkii adigi ku adeegan alla addunyada ya adeegso kaas adeegso adiga adeegso alahay absufi mar hor wani sheega mura abyaad oskiriya manaha camal manaha waxaa isleeha ahanani lwaxshu wasibaacu والطير والجن والإنس والجن والإنس والمياه ahaanani الwaxsh والsibaac والxut والطayr والjin والins ay daraawen wlmiya وlard ardaba isamada miyaasiyaman وlard ahaanani الwaxsh والsibaac والjin والins والmiya ahaanani والطayr ah saas wanabt wlard bal sama halaasa ay daraawenas leha markaasas le adan faman yudichu ninki ilaahay adeeco yudichu kulun waxaana soo sheegana adeecayaan waman yacsi ninki ilaahay ku caasina asaa kuwa waxaadha waa waa caasihayaan macnaha hadiskaas saas isku tilmaamay hadana warkaan meaan u baxaynaa alxikaayat athaniyata cashrata bacda almiati xikaayadadii taman iyo labaad oo boqol iyo taman i lamaad qaala bacduhum kunaa cinda sheekh abi mohamed aljariri agtiisaan joognay radia allahu tacaala canhu waxaad dhahay faqaala waxaad dhahay hal minkum maniga mid yahay man idaa araada alxaqa hadii ilaahay doono qof oo hadii ilaahay as doono subxaanahu ilaahay xaq ahaay hadiis doono subxaanahu nazaana watacaala shaniiskur ah an yuhdita fi lmamlakati xadatan in dhacda ka dhiciyo wax assuubiyo aclamu as ogeysihayo qabla an yubdiyahu sheegaas oo ilaahay doon inti soo daahirin hadii wax aad ka dhici oo adduunka dhexdeeda wax aad ka suubiy ad rabo ilaahay oo intii wixii aan ilaahay suubinin oo ninkaas la ogeysahay afka oo saas maniga maniga mid tahay as dhahay saasas dhahay qulnaa waxaan dhahday as dhahay laa maya qaala ibku uooya as dhahay calaa quluubin quluub la ooya oo laa tajidu kaheleynin min allahi ilaah shay an shay kaheleynin oo quluubtaas ooya waqiila waxaa la dhahay hadana kisada saasay ku dhamaatay qaala waaa waqiila waaa la dhahay tala bacduhum hafa bukool bacd oo suufiya faxumila ilayhi dawaan fi qadxin waxaa loo keeni daawo oo oo koomba ku jirto faakado waa qaat uma qaal waaa ka dhahay waa qaade uma qaal waaa ka dhahay wiil wiilkiya soo qaade uma qaala waqaca alyawm fi lmamlakati xadathun waxa dhacdaa dhacay laa akulu ma cunaayo as dhahay daawada walaa waxna ma cunaayo walaa ashrabu manaca waayo hataa aclama ma ilaa aan ogaado waxiis yahay fawarada alkhabaru bacda ayaam marka khabarkan waxaa soo arooray oo ninkaani kashfiyey waxaa soo aroori aa la ogaadi aas yimid aas soo gaari dadka obalataas o bacda ayaam waxaa soo gaaray ana alhurmatiy ninka la dhehi jira ya dakala maka inaas oosgalay fi dalika lyawm maantaan oo ninkaas taan dhahaay wakatala biha maktala cadiima dad badan as dilay falamaa dukirat hadi lxikaaya markii loo sheegay xikaayadan libni lkatib ninki la dhehi jiray qaala waxaas laha hada cajabun sheegaan sheeyaab le waa gariibsaday inaas kaas wuxuu dhaco faqala lahu sheekh abu cuthman almagrabi waxau dhahay radi allahu tacaala canhu laysa hada bicajab ikaneti inaa ilaahay ugeysiyo arrintaas eki wax oo la yaab leh maaha faqaala abu cali binlkatib waxaas dhahay usna waxaas dhahay faish khabaru makata alyawm khabaru maka maxaa waaye faqaala waxaas dhahay huwa da yatarxadabu waxaa isdagaalooyaan kasi waxawaaya abu abu cusmaanka waa dhaha la laysa hada bicajab marka abu cali bin lkatib waxaas dhahay faish khabaru maka faqaala abu cusmaan almagrib waxaas dhahay hadda wax sheegba adiga aas dhahay ana huwa hada yataxaarab waxa isdagaala mooyaan talaxiyiin iyo banulxasan aad dagaala mooyaan aas dhahay dad oo olaad falxa iyo banulxasan wayuqadamu aliyuna waay wayuqadimu alixiyuuna waxay soo hormariyeen abdan aswad adoon madow caleyhi cimaama xamraa oo korkiis oo kuduunya cimaama gadun wacalaa makata alyawma maka korkeedina waxaa ahaaday ramaama calaa miqdaari xaram ee hoogaan oo ku og xaramka fakataba ibn lkatib ilaa maka asu dhigay fakana waa weydiya weydiya ninkaan oo maqribi wa isu sheegi kama dakara abu cumaan radi allahu tacaala canhu laa yakaraadi ahaad wanafacana bihi ilaa an anfaco hadda mehan waxaan u faa'idaysana kisada inaan kabaxno ficneed maxaa lama ninaa isku kulmeen oo waano horleeyihiin mid waxawaay ninka agtiisa la jooga waaye sheekh abi mohamed aljariri ya waaye huwa abu mohamed ahmed bin mohamed bin bin lxusein magaciisa oo tam kaas waaye waxaas kamid ahaay junayd asxaabtiis kuwood waaweyn sahal sahal bin cabdullah atustariне waa la saaxibe kas Eh, waxaa la fadhiisiyey junayd kabacdi imaam junayd kabacdi makaankiisiyaa la fadhiisiyey makaankii eh, imaam junayd wa kana wuxuu ahay eh, jaririga caaliman biculuumi hadihi aaifa aaifadan oo suufiyada la dhahay culumtooda waa yaqaani kabira xaalaas dhaanin xaaladiis weyn maata wuxuu dhintay sanad ixdaa cashar wa halaata miya sanada markii ahayd saddex boqol iyo tamniko wa min kalaamihi ninkan oo hadda maanta oo oo kisada magaciisa noo yimid sheekh abi mohamed aljariri kalaamya wixis ku hadli waxaa kamid ahay waxaas dhahay m man istawlad caleyhi nafsu ninki ay ka gaalib noqoto nafsadiisi saara asiiran oo kukafaalanaas noqahaa fi xukmi shahawaat xakam shahawaat shahawaadka xakamaheedi oo oo kukafaalanaas noqahaa shahawaadkiisa xakumey waay no macnaha nafsada shahawaadkaas lay raacaysaa maxsuuran asnahaa fi sijni lhawa xabisi xabsiga oo hawada kool koo waawe saas waay waxarama allahu calaa qalbihi ninkaas oo nafsadiisa ka adkaata oo shahwadeeda raacay qalbigiis ilaahay waxaas ka xarima alfawaaid fawaaid yaalka oo waaweyn oo oo qalbiga oo diiradu soo ridaayo falaa yastadil falaa yastamid ma macaansahayo bikalaami lxaq ilaahay xaqa ahay hadalkiis ma macaansahayo walaa yastaxlihi ma macaansahayo wain kafura tardaaduhu calaa lisaanihi hataa in badan hadis kusoo celceliyo qur-aanka adriskiisi as celceliyo lisaankiisi hataa ma macaansahayo nafsada la raacayo wax badan askaan lehaa saas ilaahay qoolkiisa u daliil eh asiri saasrifu an aayatiya aladina yatakabaruna fi lardi bigayri lxaq waxaas dhahay ilaahay ilaahay aayadahe waa kasoo iila waan dhulka kibraayaan xaq la-aan kibraayaan yani nin oo shahwadiis laanin oo mutakabir le takaalad kamid yahay oo shahwaadka oo nafsada shahwaadka taab ugayeelaayo oo wax oo dambiga u ahwa yeeleynin kamaan gelnay dadkaan oo kale Eh, haddana waxaa noo anoo lameeya abu cuثman asheikh abu cuثman almagribi yaas ahaay magaciisa waxaa la ahaa saciid bin salaam wuxuu ahaa ninka uu keliga ee zamankiisi lam yusaf eh, mitilkiisi mala sifeenin ala dhahay isagoo kale mala sifeenin ala dhahay waxaas la waxaas la iyo xabib almaqrabi iyo abu camar zujaaji nahab juurina waa la kulmiyaal dhahay binisaiga ahaay wagayruhum waxaas dhinta ninkan sanada markay ahayd saddex boqol todobaad iyo saddex waxaasna ku dardaarmi inaas ku dugto janaazadiis alimaam abubakr bin forig imaam weyn waa caalim aha raximah llahu tacaala hadalooda asdhahay ninkan oo maqrabiga ah waxaa kamid ah ninkii eh, eh, oo ka doorto aldhahay agnida saaxib lalala dadka ma oo maan oo tujaarta maan habeenada oo ka doorto saaxiibnimadoodi oos ka doorto dadka suufiyada la fadhiisigooda as ka doorto eh, dadka agniyada saaxiibnimadoodi ninkaasi aldhahay ibtalaahu allahu bimawti lqalb laankamaan gelna ilaahay waxaa isku ibtilaa qalbi dhimash qalbigiis waa dhimaa saasaa sheegay kani waa iska yaar waa iska gaabay waan ku dari karnaya alxikaayat athalithata cashar bacda almia xikaayadii oo boqol iyo tan iyo saddexaad can abi jacfar alxadad alay wari ustaad ljunayd ahaay imaam junayd ustaadkiis waa radia allahu tacaala canhu ninkan wana ohan lahay waana waaye nin oo ustaadkiis junaydana waa nin caam en waay ma helin qaal waxaan dhahay abi jacfar alxadaad farakadooda ilaa nafsiye kuntu bimaka makaan joogay fataala shacri tintir waa dheeraati walam yakun maci qadcatun qadcatun qadicatun waxaa umlaa wax oon ku xiiro mahay salinas wado fatakadamtu ilaa musaynin nin oo xiiraayaan u tagay musayna iska dhahaayaan ka tawasamtu fi lkhayr oon ka cadeesta inaad ahlulkhayr yahay aan arkay qultu waxaan dhahay taakhudu shacrey lilahi tacaala ilahay dartiis miu qaaday sinteeda miu xiray qaal nacam wakaraamata waan ku karaamaya wakana bayna yadaya hortiis waxaa fadhiya rajulu min abnaa'i dunya nin oo dadka oo addunyada oo raacaya ah fasarafahu wa wa waa iilay waajalsani kaas waa iilay wa waa kaleexiyey waajalsani anas ifadhiisay wahalaqa shacri sinteedaas ii xiiray uma dafaca ilaya khartaasan fihi daraahim waxaas isiiyaas dhaha haasha oo darhamyaalo ku jiro waqaala waxaas dhahay tastaciinu bihadihi ku kaalmeyso calaa bacdi xawaaijika xaajayaalkaadi qaar kamida faakadtuha waa soo qaati aas dhahay waad waaqadtu an waxaan guntay aas dhahay an adfaca ilayhi waxaan laabta ku xerti ya an adfaca ilayhi awala shayin yuftaxu bihi calaya inaan siiyo sheyga ugu horeeyo aniga an heli doono ninka uxiiri waay no qaala waxaas dhahay fadakaltu lmasjida masjidkaan galay faistakbalanii bacdu ikhwani walaalihay qaar kamid aha ay qaabileen waqaala lii waxa dhahay walaalihay kan kamid ah jaa bacdu ikhwanika walaalahaada qaar kamid aha yimideen bisubati min albasra hal hal kiish kiisna mal dhaho tariik bas amal oo oo basra fiha halaata mia daraahim dinaara ku jira saddex boqol jacala allahu laka fi sabiil ilah adaas ku yaal ilahay dartiisa ku sadaqay fa akhadtu suura soo qaatay usna balanaas qaaday markaa usna qalbigiisa aska xadki balanka fa akhadtu suura soo dariiq batiyaan soo qaaday waxamaltuha ila lmusayni ki ihiraaya un soo qaaday waqaala waxaa tida hadihi tan halaata mia daraahim dinaar tasarifuha fi bacdi umuurika ku ku ku yani kusarifo umuurtaada bacdigeedi kutasaruf faqal alaa tastaxi ya sheekh masariga heesido taqul li ixlaq shacri lilah waxay dheesaas dah sinteed ilahi tacaala uma aakud aleyhi shee shee man kuqaadaa insarif caafaat allah iska naqo ilaah ku caafiye radia allahu tacaala canhuma wallahu aclam